kitaabi alwaafi bima fi الصaxiixayn lilmuxadid صaalix bn axmed الshami xafidah اllah fi leylat اlاثnain واxد وعشhرين min شhهر جماad الآkhر cام ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثين جرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس xadيث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بkتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا إخلاص في الqول والcمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan oo majliskii kow iyo tobanaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka alwaafi ma fi saxiixayn habeenkan waa habeen isniin ah bisha jamaad Eh, labaatani ko kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi waxaan kusoo jirnay maqsadkii labaad ee maqaasida kitaabka uu sheekhu u alifay xafidahullah llah maqsad alcilmi wa kitaabkana waxaan ku jirnay kitaabka labaad kitaabkii labaad oo ah kitaabu jamci alqur'aani wa qur-aanka allah subxana wa tacaala ururinta la aruuriyey iyo fadliga qur-aanka akhrintiisa iyo barashadiisa uu leeyahay ayuu waxaa weeyaan aan ku jirnay baabkan waa baabka shanaad baabu naskhi اlqur'aani fii cahdi cuhmaan bni cafaan radia allahu tacala canhu ardaa baabu naskhi lqur'aani qur-aanka qoraalka la qoray ayuu u baab yahay fii cahdi cuhmaan cuhmaan wakhtigiisii guurinta la guuriyey naskhiga waa qoraalka caadiga mah waa guurin kitaabkan ayaad ka guurinaysaa kitaab kale oad ku qoraysaa idan naskhiga waxa weeyaan guuritaan la guuriyey oo qur-aanka laga soo guuriyey meesha uu ku qornaa oo meel loo soo raray loo soo guuriy weeyaan baabu naskhi lqur'aani qur-aanka guurinta lasoo guuriyey fii cahdi cumaan cumaan ibni cafaan radi allahu tacala canhu ardaa zamankiisoo lasoo guuriyey ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo sagaaliy kontonaad can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay khaadimi rasuuli illaahi sala allahu aleyh ali wasalam ana xudayfata ibnyamaan ibnulyamaan ninka xudayfa la yihahdo saaxib sir rasuulillahi sal ll slm mooyaane qadima wuxuu soo galay calaa cumaan ibni cafaan buu usoo galay xudayfa xudayf tarjamadiisu soo marnay marayna ayb ana xudayfata ibn imaan radia allahu tacala anu ardahu qadimuu wuxuu soo galay calaa cumaana cumaan buu u soo galay wa kaana xudayfa wuxuu ahaa yuaazii mid la duulaan tago yuqaazii mid la duulaan tago ahla shaami reer shaam fii fatxi armeniya armeniya furashadeeda iyo wa aderbeyjaan furashadeeda ayuu la duula jiray maca ahli ciraaqi ahli ciraaq iyadooy la jiraan xudayfa ninka la yihahda marka wuxuu marka iyada ka soo galood ka imaaday furashadii armeniya iyo furashada azerbaijan labadaas meelood markii la furaayey ayuu reesham la socday reesham waxaa kaloo wehel reeshamna reer ciraaqna way weheliyeen marka saas ayuu kala jeedaa macadaas marka xudayfe iyo reesham oo isla jira iyo reer ciraaq oo isla jira ayaa waxaa weyaan waxay armeniya iyo azerbaijan armenia marka waxaa la furay sanadkii afar iyo labaatanka jirada marka markay ahayd calayi slat slaam zabankii bin cafaan waxaa lagu furay gacanta ninka la yihahda ama salmaan ibnu rabiica ninka salmaan ibnu rabiica la yihahda ayaa ciidankaas hogaaminayay oo markayd hor socday raximah llahu raxmatan waasica laba aderbeyjaan ayaa jirta aderbeyjaan qayb ka ah, hadda waxay ku jirtaa iraan waa gobol gobol gobollada iraan ka ah weeyaan qaybna waa dalkan hadda la yaqaano oo qolyihii dalalka ka soo go ruushka ka mid ah oo la yidhaahda azerbaijan marka labada azerbaijan furashooda waxaa horeysay midaan iran ku taal ayaa horreysay tan kalena way ka dabi marka xilligaas ayuu la duulaayey xudayfa ibnuyamaan radi allahu tacala an ardaa uu la iyo ciidanka u diray wa wuxuu ah ninka la yidhaahdo xudayfa yuqaazi mid la duula ahla shaami reer shaam ayuu la duula la duuli jiray fii fatxi armeniya ama irminiya labadaba waa la yidhahdaa hoosdhow iyo kordhow labadaba alifka muxuu hamsada ama hala kordhaba ama la hoosdhaba irminiyata armenia muxuu ahaa furashadeeda iyo waa adarbayjan adarbayjan ma ahli lciraaqi ahli ciraaqna ay la jiraan weeyaan fa afzaca waxaa argagaxgeliyey xudayfata xudayfe waxaa argagaxgeliyey ikhtilaafuhum iskhilaafkooda isku khilaafayaan fi lqiraa'ati qirada isku khilaafayaan raggii ayaga ah oo ku jira oo ahaa husaada ahaa ragga ayaga ahaa ayaa waxaa weyaan qur isku khilaafayaan qiraaadka isku khilaafayaan weyaan qur isku khilaafa meesha ma jiree qofna wuxuu ku ahrinayaa luqu ku ahrinayaa ama weji ayuu ku arinaya qofna weji ayuu ku ahrinayaa maaliki yowmi iyo maliki yowm oo kale tusaale waa isku macnihii laakiin waa laba ama laba qira ama laba luqadood weyaan marka taas ayaa argagax gelisay xudayfana wuxuu rabaa sidii asaga uu bartay iyo siduu wejiga uu yaqaanay in lagu akhriya ayuu rabaa marka radia allahu tacala anhu arda faafzaca waxaa laga gaxgeliyey xudayfata xudayfa waxaa laga gaxgeliyey ikhtilaafuhum iskhilaafkooda fi lqira'ati qirada isku khilaafaan faqaala xudayfatu wuxuu yihi cumaan wuxuu ku yidhi yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodiiu adrik haleel hadihi lummata ummaddan haleel qabla an yakhtalifuu intay iskhilaafin kitaabi qur-aanka isku khilaafin haleel gaar weeyaan ummaddan intay kitaabka qur-aanka isku khilaafin ka gaar weeyaan ikhtilaafa alyahuudi yahuudda sida ay isu khilaafeen iyo wanasaara nimanka nasaarada la yidhahdo ka gaar weeyaan oo si khilaafkaas uu u dhammaado hal meel ku jihay fa arsala cumaanu sayid cumaan wuxuu u diray ilaa xafsata xafsa binti cumar radia allahu tacala anhu ardaha oon xalay soo sheegnay xadiidkii ahaa in markuu muxuu aha kitaabkii la qoray sayid cumar sayid cumaan sayid abubakr kitaabkii inuu hayey kadibna markuu geeriyooday umar la wareegay markuu cumar geeriyoodayna kadibna xafsa binti cumar ay hayse weya radia allahu anhum canhum jamiica fa arsala cumaan cumaan wuxuu u diray marka ilaa xafsata xafse ayuu qof adeeg u diray an arsilii noosnoo soo ilayna anaga bisuxufi waraaqihi qur-aanka ku qornaa noo soo dir nansakhuhaa ka guurinaynaa fi lmasaaxifi kitaabo iyo qur-aankii musxafka ku guurinaynaa uma intaa kadib narudduhaa ilayka waan kuu soo celinaynaaye muxuu aha noo ku yidhi fa arsalat biha fa arsalat way soo dirtay biha iyada xafsatu xafsa ilaa cumaan awraaqdii ay ku qornayn qur-aanka ay xafso usoo dirtay cumaan ay usoo dirtay weyaan fa amara wuxuu faray marka cumaan zayda bni zayd bni haabit ninka la yihahdo saxaabiga jaliilka ree ansaarida iyo cabdlahi bn ubayr cabdulahi bni zubayr awalu mawluudin lmuslimiina lilmuhaajiriina bilmadiina sooma iyo wa saciid ibnu caas iyo cabdiraxmaan ibnu xaari ibnu hishaam saddexdaa dambana waa reer muhaajiriin weyaan kan koobaad wuxuu ahaa reer ansaareed ninka la zayd ibni haabit laakiin saddexda kale waxay ahayn reninka eh, eh, hore zayd bin thaabit wuxuu ahaa ansaariyu ahaa saddexdan dambana waxay ahaayeen muhaajiriin bay ahaayeen weyaan fa nasakhuuha waxay ku guuriyeen fi lmasaaxifi masaaxifta qur-aanka ay ku guuriyeen weyaan wa qaala cumaanu cumaan wuxuu yidhi lirahdi kooxdi alqurashiyiina ee reer quraysha ahalaaata ah, ee saddexda ahaa oo dambe weyaane intaanan ka hayn zayd ibnu thaabit weyaane ida ikhtalaftum haddii aad isku khilaaftaan antum adinka saddexda ah iyo wa zayd ibnu thaabitin fii shayin shay haddii aad isku khilaaftaan oo min alqur'aani qur-aanka ka mid ah faktubuu waxaad ku qortaan bilisaani qurayshin quraysh lahjadeeda ku qora weeyaan qolo walba lahja ay leedahay reer quraysh lahjo gooni ay leeyihiin niminka la yidhaahdo eh, reer ansaareed lahjo gooni ay leeyihiin eh, niminka reer daaifo muxuu haakada ah, marka qolo walba waxay lahayd lahjo gooniah marka lahjo ahaan haddii luqada reer quraysheed u noqda weyaan faktubuuhu ku qoro bilisaani qurayshin quraysh carabkeeda u noqda fa inamaa in kalema nazla qur-aanku wuxuu kusoo degay bilisaanihim carabkooda kusoo dega weyaan inta badan lahajaadka kalena abcan waa todobada wejhi oo noo imaan insha allahu taala oo nabigana ilahi ka codsaday in qur-aanka eh, looga soo dejiyo oo loo badiyo weyaan laakiin asal ahaan inta badan eh, lahjada reer quraysheed ayuu kusoo degay saasuu kala jeedaa radia allahu anhu arda fainamaa in kala nazar wuxuu soo degay bilisaanihim carabkooda ayuu kusoo dega weyaan nabi maxamed baa qurayshi ahaa fa facaluu way faleen xataa idaa nasahuu markii ay qoreen ay guuriyeen asuxufa waraaqihi fi masaaxifi masaaxifta ay ku qoreen radda cumaanu cumaan wuxuu u celiyey asuxufa waraaqihi ilaa xafsata xafsa ayuu u celiyey musxafka marka wax isku dhegan oo isku habaysan ayuu ahaa laakiin waraaqahan uu ninka la yidhaahdo sayd abubakar waqtigiisa la qur-aan caadi kitaab qur laga dhigay weyaan kitaab laga dhigay suxufki iyo masaaxif saasay ku kala duwan yihiin ayb xataa idaa nasakuu markii ay mxuu ay guuriyeen asuxufa waraaqihi fi ay ku guuriyeen radda cumaanu cumaan wuxuu celi asuxufa waraaqihi ilaa xafsata ayuu celiye radia allahu tacala anhu ardaha wa arsala wuxuu u diray ilaa kulli ufuqin jiha kasto oo jihaadkii muslimiinta ay maamulaayeen ama khilaafada islaamka ay ka jirtay bimusxafin musxaf ayuu u oo mimna nasakuu waxyaabihii mxuu ahay ay qoreen oy guuriyeen ka mid a ah. muxuu ahaa kitaabihii qur ayay guuriyeen way diyaariyeen cumaan wuu muraajacay saxaabada wada arkeen kadibna waxaa weeyaan kutubtii ayaga ahaa koobi koobi iyo nusqu naskho ka mid ah, ayaa gobol kasta oo muslimiinta ay maamulayeen ayuu sayid cumaan u diray radia allaahu tacaala arda in isaga uu noqdo kitaabka la ictimaada luqadiisa uu noqdo weyaan wa amara wuxuu faray bimaa siwaahu musxafka isaga ah oo laga sii guuriyey wixii ka soo haray oo min alqur'ani qur'aan ka mid ah fii kulli saxiifatin waraaq la arka aw musxafin ama musxaf kale ah, an yuxraqa in la gubo weeyaan oo shayga halka la ictimaada u noqda almusxaf alcumaani radia allahu tacala canhu arda shaqal muusan lahayn niqaad ama dhibcana muusan lahayn marka laakiin todobada wejhi oo noo imaan ama todobada luqa oo noo imaan insha allahu taala in qur-aanka lagu soo dejiyey todobadiina musxafkaas way ku idil yihiin marka way ku wada idil yihiin weyaan ma ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu iyo fatahabatuu labadaba waxaa weeyaan waa dhibac la'aan tahabatun aqbali tabayanuna way aqbali marka musaaxiftii uu diray wax ka baxsan marka qoraal waa isku qoraalkoa marka dhibcihii iyo shaqalkunbaa kala duwan macnahaana waa hal macno laba macno ma noqonayo abadan muxuu ahay weligeed ma noqonayo weyaan marka musxafka noocaas ayuu ahaa uu diray cumaan ibni cafaan radia allahu tacala anhu arda halkaas musxaf ayaa qiraa'aat alcashar ama toddobada muxuu ahaa amaba tobanka qira'a oo mutawaatirka ah ayaa waxaa weeyaan ay ku jiraan weyaan saah looga fahma marka saah loo fahma wax ka baxsan ma jirin waxay ku imaanaysaa shaqalkii ayaa meesha ka maqnaa dhibcihiina meesha way ka maqnaayeen luqadda carbeed baa saa loo qori jiray luqada carbeed ayaa saa loo qori jiray ragga loo tiiriyay inay dhibcaha iyo shaqalka saareen waxaa kamid mid xajaaj ibni yuusuf waxaa ka mid abulaswad du'ali ayaa ka mid weyn rag inay dhibcaha iyo qur-aanka ay mxuu ahay shaqalka saareen calaa ikhtilaafin fii dalika ayb baabu nusuuli qur'aani qur soo dejin la soo dejiy ayuu baab yahay calaa sabcata axrufin toddoba xaraf lagu soo dejiyey sabcata axrufka marka waa amaba toddoba luqadood iyo amaba todoba weji todoba weji oo wejhulicraabka ayuu kala jeedaa weyaan saas ayuu kala jeedaa imaamka xafidahu llah xadiidka boqol iyo lixdanaad an ibn cabaas waxaa lagu radi allahu tacala anhuma rasul rasulka al sal slm qala wuxu rasuulkeena aqra'anii jibriilu igu akhriyay ood igu baray calaa xarfin hal xaraf ayuugu baray hal luqa dabcan inay luqad reer qurayshtaha laga yaabaa faraajactu kadibna waan ku noqday oo hadalkii ayaan ku celiyey oo waxaan ka dalbaday in muxuu ahay luqado kale qur-aanka uu igu baro ood allah subxana wa tacala arrinteeda weydiiyo raajactu isaga dee jibriil wuxuu soo mxuuaha keena ma jiraane allah kul noqona subxana wa tacala kadibna allah ayaa luqad kale kusoo kordhini faraajactuhu waan ku noqday inuu mxuu ahay luqad kale qur-aanka mxuua igu akhriyo falam azal kama zuulin astasiiduhu inaan kordhin ka dalbo wayasiidunii asna uu ii kordhiya xata intaha ilaa uu ka gaara ilaa sabcati axrufin todoba luqadood amaba todoba weji oo awjuhu icraabka ilaa aad ka gaaro intaas ayaan laha ilaahay ku noqo subxaana watacaala iga dalab in muxuu ahay uu eh, muxuu ahay lii kordhiyo si ummadda loogu fududeeyo weyaan xadiidka boqol iyo ko iyo lixdanaad wacan ubay bnu kacbin waxaa laga wariyey abulmundir ayaa la yihahdaa ayu acda eh, tadri maa acdamu aayatin fii kitaabillah ninka la weydiiy waa nabigu intuu eh, rabar muxuu aha xabad ka barbaaxay kadibna uu ku yidhi haku bogaadiyo qur-aanka weyaan ama cilmiga haku bogaadiyo waa ninku yidhi oo cilmiga buu mxuu ahaa eh, aad ugu tahniyaday nabiga cala sl slam ubay bnu kacbin waxaa l radi allahu tacala anu arda abulmundir ayaa la yihahdaa ubay ibnu kacab ibnu qays ibnu cubayd alansaari wa ree ansaareed ree been najaar ayuu ahaa lagu laqabkiisa ama koofaartiisa wuxuu waxaa weeyaan sayid inta qur-aan akhriso ayuu madax u yahay sayid u yahay weyaan radia quraanka aanka raggii dhowrka ahaa oo waqtiga nabiga alai sl quraanka qur-aanka ayuu ka mid ahaa wuxuu ahaa nin madaxka xagga cilmiga iyo camalfalkaba rasi iyo madax ayuu ahaa dadka ayuu kaga horeeyey radia allahu tacala anhu arda sanadkii hijrada nabiga markay ahayd soddonka ayuu geeriyooday sida raajixa ah qaarna waxay labada ayuu geeriyooday can ubay bnu kacbin la wari qaar wuxu uhi ubay bnu kuntu xalay fi lmasjidi masjidka ayaan ku sugnaa fadakhala rajulu nin baa soo galay masjidkan wuxuu ula jeedaa almasjid اnabowi sala allahu aleh ali wasalam fadakhala rajulu nin baa soo galay yusalii isagoo tukani faqara wuxuu ahri qiraatan qira ayuu ahriyay oo qur-aanka ka mid ah ankartuhaa aan ku inkiray oon ku diiday caleyhi dushiisa habkii aan u aqaani hab aan ahayn ayuu qur-aanka u akhriyey kow uma dakhala aakharu mid kale ayaa soo galay faqara wuxuu akhri qira'atan haddii fataabatuu la yidhahdo qur ku wareeri wuxuu le la akrina maxay ahayn qur-aanba maahane inuu dhaha gar uma saas weeyaan ah. marka fa qara'a wuxuu qira'atan oo siwa qira'ati waana isku macna fatatabatuu fatatabayanu waa hal macna kalama macno duuna qira'atan buu akriya oo siwa qira'ati saaxibihi saaxibkii hore iyo ninkii hore qira uu akhriyay midaan ahayn ayuu akhriyey falamaa qadaynaa markii falamaa qadaya markay qadaynaa miya falamaa qadayna markaan gudanin asalaata salaada dahalnaa waxaan galnay jamiican dhammaanteen calaa rasuli rasulka alla nu galay sal slm isagana wuu tukaday malah calaa rasulilah sal slm faqultu waxaan idhi ina haadaa ninkan miya qara'a wuxuu aqhri qiraatan qira ayuu akhriyey ankartuha calayhi aan ku diiday oon ku inkiri weyaan wa dakhaluu aakharu mid kaleba soo galay fa qara'a wuxuu akhriyey siwa qiraa'ati saaxibihi saaxiibkiis ka horreeyey qiradiis midaan qira'aan ahayn ayuu akhriyey fa amarahumaa wuxuu faray marka rasuula rasuulka ale kadibna way ariyeen famarahma wuxuu faray rasul lahi sal slm an yaqraa inay ariyaan faqraa kadibna way ariyeen weyaan faxasana wuxuu wanaajiyey ama wuxuu waxaa la wanaagsanaatay ama uu muxuu ahaay qiray annabiyu nabigeena sal slm shanahuma qiradii ay akhriyeen iyo shanigoodii ayuu muxuu ahay wax wanaagsan u arkay weyaan faxasana wuxuu wanaagsaday annabiyu nabigeena sal slm shanahumaa shanigoodii iyo qur-aanka habka ay u akhriyeen wax dhibaato mausan arkin wuu ku farxay shay wanaagsan ayuu nabigu arkay fa suqita kadibna waxaa lagu riday fii nafsii naftayda anoo ubay ibnu kacab ah min atakdiibi beenin ayaa lagu tuuri qalbigayga walaa id kuntu goorti aan ahayna ka sii daran fi ljaahiliyati wakhtigii gaalnimada aan ahaa beenin aan beeniyey qur-aanka oo weliba tii maalintii aan gaalka ahaa ka sii daran ayaa markiiba ki ibliis aha ayuu qalbigaaga tuuray ciyaadan bilah oo wax isdabamarsan oo qur-aan kala jeeda oo kan uu si u arina kana labadaba aniga mid aan helan nabigana uu wanaajina marka wii wagu dhacu yidhi muxuu aha beenin ila ibliiskana waa taqana meelaha siraqda oo noocaasa markiiba qalbigaada wuxuu ku tuuraya gaalnimo iyo balaayo muxuu aha waa in meelahaaso kale aad laiskaga ilaaliyo halis weyaan falamaa ra'aa markuu arkay nabigeena abiib ayuu ahaa calayh salaat slaam falama raa markuu arkay rasul la rsulka sal slm qad hashiyanii wixii i daboolay wuxuu ku dhuftay fii xabadkayga ayuu saa igu dhuftay gacanta nabigeena calayhi salaa salaam waan shumay caraqan dhidid ayaan shumay hal mar ayaan qoyey weeyaan wa kaanamaa waaba anoo fiirna ila allahi alla faraqan cabsi allah inaad i hortaagan yahay muxuu halkaan soo dhigtay cabsi waxaa gashuu yidhi aan caadi ahayn nabigeenana calayhi salaa slam markuu raba inuu muxuuha qalbigooda tahbiit ku sameeyo saas ugu dhufan jiray qalbiga saasuu ugu dhufan jirnay nabiga alai raxmad ayuu ahaa gacantiisa iyo jirkiisu raxmad ayuu ahaa nabigeena alai marka lidaalika qofka ilmaha markay baqaanoo kale naxaan in la soo duma oo saa loo soo duma waa manhaj tarbawi ah oo loo baahan yahy oo muxuu canuga saas oo kale saa loo saaro xabadka wamaa ilaa daalika nabigeena alai slam waad garanaysaan wiilka dhallinyarada u yimid si u socday xalqadiiga noocan wuxuu nabi allow inaan zinaystay idin halkaasuu la soo istaagay hal mar bay dadkii muxuu ahay la yaabeen markaasaa nabig wuxuu yidhi soo dhawow udnu udnu udnu uu soo dhoweeyey markaasuu nabig wuxuu yidhi hooyada raalli mauta in laga zinaysto waa maya dadkao dhan waa saas hooyada hoyaalkood kama rabaan in ma rabaan in laga zinaysto ma ka walaasha ma eeddadaa ma ka rabtaa wamaa dalika maya intaasuu leeyahay markaasuu yidhi dadkao dhanna walaalahood hooyayaalkood eedayaalkood muxuu ahaay habaryaalkood wamaa ilaa dalika ma rabaan in laga zinaysto marka xageed la aadaysaa wa zinada iyo balada aad rabto markaasaa nabigeena wuxuu sameeyey qalbigu marsaas ugu dhuftay maxaa gacanta markaasaa wuxuu yidhi ilaahu qalbigiisu ahir farjigiisana ilaali ninka asaga waxaa wuxuu noqdaali marka dambe laa yaltafitu ilaa shay waxba dumar iyo baabkoodoo dhanba waa laga salaaxay wey ninka asagaha waxaan xalaalkeen dabcan marka nabigeenna manhajkiisa ayuu ka mid ahaa qofka shakiga iyo xumaanta iyo qalbiga kaga jirta inuu muxuu ka dharbaxo dee ibliisa meesha fadhiya mogta dharbaxyada nabiga alai sl slam ibliiskuu duulina mala alcilmu cind allahi caza wajal ayb fakaanamaa waaba anoo anduru fiirnaa ila allahi laweyne farqan baqitaan i cabsi faqaala wuxuu yidhi lii aniga yaa ubayu ubayow ursila ilaya waxaa lii soo diray an aqra'i alqur'aana qur-aanka ahri calaa xarfin hal xaraf ku xifdi ku ahri weyaan hal luqa ku ahri ama hal weji oo awjuhda craabta ku ahri ayaa ligu yidhi waxaad ogaataan ikhwati ilkiraam awjuhdan la sheegaa todobada qira ma ahan todobada qira ma ahan todobada qira ma ahan weeyaan dad baa u qaato awjuhdan waa luqaadkii wa waxaa ka khaasan oo ka guda yar qira ama tobanka qira ayaa ka guda yar saasaa socdo marka ayib an iqra akhri alqur'aana qur-aanka calaa xarfin ku akhri faradadtu waan ku celiyey ileyhi isaga maxaan idhi anhawin calaya anhawin calaa ummatii ummaddayda rabbiyow ka fududay ayaan idhi ilahay baan muxuu ahaa dalabkaas ku celiyey can ariiqi jibriil wa faradda ilaya aaniyata mar labaad ayuu isoo celiyey iqra'ahu ku akhri calaa xarfayn laba luqadood amaba laba weji ku akhri weeyaan faradadtu ilayhi kadibna waan u celiyey oo waxaan rabbi an hawin ka foday calaa ummati ummadayda daa'iman wa abadan ummadda ayuu nabigu u murga calayhi sala slaam faradda ilaya mar labaad mar saddexaad ayuuiisoo celiyey aaalata mar saddexaad iqra'ahu calaa sabcati axrufin toddoba xaraf iyo toddoba luqadood ama toddoba weji ku intaa markay dhacday oo todoba lagu siina tu kalena ku darsa maxay tan kale falaka waxaa kuu sugnaaday bikulli raddatin mid alla bikulli raddatin soo celin la arko oo radadtu kaha aan muxuu ahay ku soo celiyey oon kugu soo celiyey mas'alatun su'aal ayaad leedahay oo oh, tas'aluniiha aad ani weydiisato oon kaa aqbala weeyaan soo saddex jeer nabigeena calayi kuma celin oo laguma soo celin kuma celin laguma soo celin oo marna mar xaal mar labaad mar saddexaadna loogama dhigin muxuu ahaa toddoba loogama dhigin oo looma jimlaynin wuxuu yidhi mid alla midii aad kugu soo celin waxaad leedahay su aan kaa muxuuaha kaa ajiibo weyaan oo duca intaad i weydiisato aan kaa yeelo ayaad leedahay waa aad u cajaabi badan faqultu waxaan idhi marka nabigeena bal arka calayhi salaa slaam allaahumma allahayow ikfir u dhaaf liummatii ummadday dembiyadooda dhaaf su-aasha koobaad iyo ducada mustajaabka ahayd u horraysay halkaasuu nabiga mxu ilahi weydiistay mxuu ahaa subxaana wa tacaala kadibna su-aashii labaadna muxuu yidhi allaahuma kfir ummati ilaah ummadday dembigooda dhaaf waa labaad cajiib wa o kadibna nabigeen wuxuu yidhi alayh slat slam waahartu waxaan u dibdhigtay ahaaliata su-aasha iyo baryada saddexaad liyowmin maalin waa maalintii qiyaama maalintaasoo yarqabu ay muxuu ahay ay ducadayda u baahan yihiin ilaya aniga ay baahan yihiin alkhalqu khalqiga kulluhum dhammaantood xataa ibraahiima sala allahu calayhi wasalam xataa nebi ibraahim maalin uu baahan doono oo ducadayda iyo allabarigayga loo baahan doona ayaan ducada mustajaabadan u dhigtay ayuu nebiga alai slat slam marka mid naftiisa ugu ducay lama bal arka mid ummaddiisii tii labaad ummaddiisi tii saddexaadna khalqigii oo dhan reebtay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizu calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmuminiina ra'uufu raxiim weyaan nabigeena cala slat slam marka arrinta ayada waad aragtaan habka qur-aanka ku soo degay siduu ahaa lidaalika ikhtilaafka dhaca halkaas ayuu asalkiisa ku qotamaa weyaan laakiin wax macaaniyo isbedela lama arka habay yaraatay qur-aan ka hortagaa weligaaba arkayst haba ka yaabin walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fii ikhtilaafan kaiira lagamana yaaba baabu tartiibi suwar suuradaha qur-aanka isku xijinteeda iyo kala hormarintooda ayuu baab yahay culimmada waxay ka hadlaan masaladan qur-aanka tartiibintiisa soo degitaanka waadba garanaysaan oo mid isku aadanay lama arko waxaa laga yaaba in aayad ay soo degto suura ku jirta sanadkan ay soo degto dhowr sano kadibna aayado kale oo suuradda ku jira soo degaan suuratu iqra soo degayso waxaa weeyaan suuratu muzammil mudair fula wamaa ilaa dalik whaakada tawba soo degi anfaala soo degi hakada marka qur markuu soo degaayo munajam ayuu soo degay isaga oo aha kala tagsan tan labaadna culimada waxay leeyihiin wax laasimka dhigaya qur-aanka marka la akhrina oo hadda qur-aankaad inaad akhriso dhamayso inaad baqara ama suurat alfaatixa ka bilowdo ood naas ku dhamayso wax laazina ma jiraan taas waa wanaagsantah waa intidaam fiican inaad hoos ka bilowdo lagu ogolyahay inaad kor ka bilowdo markaad qur-aanka salaada dujinaysa inaad mxuu aha suuradoona kujiarkacdoo ku dejiso baqara midna aad naas ku dejiso wax dhibaato ah haaba yaraato ilada ma mid aad aayad ku dejisa kadibna ama dhowr aayadood oo baqara ku jirta aad boodo ood u boodana iyadana wax ishkaal haba yaraato ma marka dadka wax la bara saasoo kale iyada wax eh, waajibaho laazina ma laakiin intidaamka noocaas ayaa wanaagsan oo quruxsan saas ayaana culimada ay waxaa weyaan ay leeyihiin aad ba wanaag badan tahay marka tartiibka eh, suuradaha qur-aanka iyo aayadaha qur-aanka tartiibintooda ayuu halkan u baab yahay weyaan xadiidka boqol iyo laba iyo lixdanaad can yuusuf ibnu maahikin waxaa laga wariyey yuusuf ibnu maahik ibnu mihraan alfarisi almaki mawla quraysh ree qureysheed ayaa xoreeyey ninkaas taabiciga ah wuxuu geeriyooday hijrada nabigeenna calayi sala slam markay ahayd boqol iyo tobankii ama boqol toban iyo ayuu geeriyooday yuusuf ibnu maahika ah wuxuu leeyay qaala wuxuu yidhi yuusuf ibnu maahik innii aniga oo cinda caaishata um اlmuminiin muminiinta hooyadood la jooga caaisho ahayd radia allahu tacala anha wardaha id waa fujaa'iyadii jaaha waxaa u yimid ciraaqiyun nin reer ciraaqa ah u yimid isla markiiba nin reer ciraaq ayaa bud ku soo yidhi fa qaala wuxuu yidhi ninka reer ciraaq reer ciraaqna waa niman cajaa'ib badano waxaa weeyaan khilaafka iyo ishkaalaadka iyo waxyaabahaas aad bay ugu badnaayeen dhan dhiig iyo dhiigdaade noqotayaa iyo iyo dhan muxuu ahay qolo fahmi noqotayaaba iyo khilaaf ay khilaafaan mxua raggooda noqotayaaba lidalika hadda waad aragtay waa mowin araafida shiicada iyo belada iyo fidnada iyo meesha saldhigeeda waa meeshuu nabiga ku tilmaamay alai slat slam alfitnatu hawna waa iyada weeyaan najdi lciraaq ayay culimada ku sheegaan id jaaha waxaa u yimid ciraaqiyu ninka ciraaqa faqaala wuxuu yidhi ayu lkafani waa niminka uu dhihi jiray ya ahla alciraaq ninka la dhihi jiray xajaaj ibnu yuusuf ya ahla alciraaq ya ahla ashiqaaq waanifaaq araa ru'uusan qad aynacat xaana qitaafuha waa rag uu dhihi jiray ninkii mxuu ahaa xajaaj baa meel marka daba saaray nin adagoo ah mogta ninka xajaaj aha nasal an yucaamilahu bima huwa ahlun lahu ayulkafani kafanteedeebaa khayrun wanaag badan qaalat waxay tidhi wayxaka halaagaada ama liibaantaade wamaa yaduruka wayxaka liibaantaade wamaa yaduruka maxay kaa dhibi kafan in maanta aad ama buluug ama cagaar ama khamiis amaba mxuu ahaa waxay ahaato maxay kaa taraysaa maxayna kaa dhibaysaa weyaan inaad ogaato wax macno weyn kuma dhisna noocay ahaato qaala wuxuu yidhi yaa uma almuminiin muminiinta hooyadooday arinii itusi arinii itusi musxafaki kitaabkaada qur-aanka itusi weeyaan qaalat waxay tihi lima maxaan kuu tusi qaala wuxuu yidhi lacallii waxaa laga yaabaa ama aan mudanahay uallifu inaan ku taxa alqur'aana qur-aanka calayhi ee calaa minwaalihi siduu kitaabkaada qur-aanka aad u qoran yahay oo suuradaha iskugu xigaan ayaa anna inaan qur-aanka iskugu xijiya ayaan muxuu ahaa ayaa laga yaabaa ama aan mudanahaye ee hooyay itusi saas ayuu mxuu aha ku yidhi ninka asaga reer ciraqa maxaa yeelay fa inahu qur-aanka yuqra' waxaa la akhriya agtanaga meeshaan ka nimid amaan ka imaaday hayra mu'allafin isagoo dhan taxneen oo suuradihii ay isku dhex daadsan yihiin oon laisku habaynin ayaa la akhriyaa weeyaan qaalat waxay tihi wamaa yaduruka muxuu ku dhibayaa ayu qara'ti aayaddii amaba suuraddii aad akhriso waxa weeyaan maxay kaa dhibaysaa midaad hormarisaba suurad haddii aad suura suuraha ka hormaraysa maxay kaa dhibaysa weyaan ayuhu waxaa weeyaan tii aad weyaan aad ama suuraddii ama aayaddii ayuh tii aad qara'ta akhriso qablu horaan aad akhriso xaggey mxuuha kaa dhibaysaa weyaan maxaa dhibaato ileeda inamaa in kale ma ahani nazala wuxuu soo degay qur-aanka awal maa nazala markuu soo degay marku u horreeyey hayra mu'allafin isagoonan taxneen oon isku aadanayn ayuu soo degay qaalat waxay afwan gadaal baa unoqdaan filaya wamaa yadurukum muxuu kaa dhibaa ayu tii aad qara'ata akhrisay qabla horan inamaa in kalamaa nazla wuu soo degay qur-aanka awala maa nazla markuu soo degay markuu horreeyey minhu xaggiisa suuratun suurad ayaa soo degtay oo min almufasali khamiisa mufasalka marka waa suurat اlxujuraat ila suurat الnaas ayaa mufasal la yihahda isagaa saddex qaybood isu kala qaybsamo alطiwaal wاlwasط wاlqisaar suuradaha mxu mufasal ama khamiista oo dhedheer iyo kuwa dhexdhexaadka iyo kuwa gaagaaban marka mufasalka culimada marka qaar waxay leeyihiin waa suura sida loo badan yahay suurat alxujuraat annagana u naqaano suurat alxujuraat ah, waxaa weeyaan ama laa tuqadim saa u naqaano ilaa naas ayaa waxaa weeyaan mufasal la yihahdaa ama khamiis culimada qaar waxay leeyihin suurat qaaf ayuu ka bilaabanaya alcumuum sida raajixa in suurat mxuu ahaa xujuraat eh, uu ka bilaabana eh, suurat alxujuraat inuu ka bilaabana ayaa mxuu ahay u badan weeyaan awal maa nazala wax soo deg waxa u ray suuratun suurad oo min almufasali mxuu ahaa khamiisa fiiha waxaa ku sugnay subax khamiisaad fiiha waxaa ku sugnaaday dikru aljannati janno sheegitaankeed o naar naar la sheego oo laga sheekay weyaan ay ka sheekaynaysay xataa idaa haaba markii ay soo laabteen annaasu dadku ay jeclaadeen ilislaam islaamnimada nazala waxaa soo degay alxalaal xalaal ayaa soo degtay iwal xaraamu xaraam ayaa soo degay walow nazala hadduu soo degi lahaa awala shayin shay kan u horeeya laa tashrabuu ha cabina alkhamra khamrada ha cabina markii u horraysay bu qranka haduu soo degi lahay khamrada iska jira u laa nadcu amra khamrada kama tagin abadan weligeen kama tagin walow nazla hadduu soo degila laa taznu ha zinaysanina laqaalu waxay dhihi lahaayeen laa nadacu zina zinada kama tagin abadan weligeen laqad nazla waa soo degay qur-aanka bimakata maka ayuu ku soo degay calaa muxamadin nebi moxamed buu kusoo degay sal allahu alay ali wasalam wa inii anigo caaishaan la jaariyatun gabar yar aan nahay alcabu ciyaara waxaa soo degtay bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adha waamar ayaa soo degtay weeyaan suurat qamar bal isaacatu saacadda qiyaama ayaa mawciduhum meesha lagula ballamay oo ballantooda oy imaan doonaan oo lagu abaalmarin doono oo waxaan ay sheegayaan ay muxuu ay ku ogaan doonaan xaqiiqadooda waa saacadda qiyama ballantooda halkaas weyaan wasaacad saacadda qiyaama ee adhaa waxaa weyaan wareer badan wa amaru kharaar badan weyaan wamaa nazla sooma degin aytir caaisha radi allahu tacala anha ardaha suurat albaqara suurat lbaqarana sooma ay degin iwanisa suurat anisa ilaa wa ana aniga oo cindahu nabiga la jooga oo xaas u ah soo degeen labadaas haddana yaa horeeya oo koreeya waxaa koreeya mxuu ahaa oo bilow ahaan xiga suurat الnisa wa suurat اbaqara qaala wuxuu yidhi faakhrajat waxay soo saartay lahu isaga waxay usoo saartay almusxafa musxafkay usoo saartay weyaan faamlat calayhi waxay u meerisay oo u yeerisay ay suwar suuradaha aayadahooda ayay u yeerisay weyaan suuradihiis ay xigeen na u yeerisay sidoo kale aayadihiis ay iskugu way u yeerishay radia allahu anhu ardaha marka qur-aanka saas ayuu ahaa laakiin waxaad ogaataan in nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu dhihi jiray saxaabada markuu muxuu ahaa ay suurad soo degta raggii kutaabta ah jiray aaya fulaan suura fulaan muxuu ahaa ugeeye aayad fulan markay soo degta suura fulaan ugeeye aayad fulan markay soo degta aayadaha suuradahii isqaba ayagoo isqaba soo dega waa baab kale laakiin suuradaha iyagoo munajam ah oo muxuu kala tagsan qaybqayb u soo degay wuxuu dhihi jiray markay soo degta suura fulaan geliye suura fulaan geliye saasuu nabiga dhihi jira calayhi salatu salaam suurad marka aayadaheeda aayad kale suurad kale ku darsamaan lama arka weeyaan saa in la ogaado naam ayib baabu lqira'ati ah, ah, baabu lquraa'i ragga xufaadda ahaa oo quraada ahaa oo min asaxaabati saxaabada nabigeena ka mid alayh sala slam ayuu baabkan u baabya in la sheego kulligood maaha tabcan lakiin qayb ayuu sheegi doonaa imaamka axaadiis uu soo arooriyey xadiidka boqol iyo saddex iyo lixdanaad can masruuq waxaa laga wariyey ibnu اljdac abu caaisha weyan alwaadici taabiciyun waxaa weeye mufti kuufa reer kuufa ayuu mufti u ahaa waa nin ah. wuxuu geeriyooday sanadkii laba jirada nabigeena caleyhi salatu slam can masruuq ibnulajda waxaa laga wariyey raximahullah qaal wuxuu yidhi dukira waxaa la sheegay cabdullah cabdulaahi ibnu mascuud qaacido waxaa taalla haddii marba cabdulaahi la ilaaqo ibnu camar iyo ibnu cumar iyo muxuua ibnu mascuud iyo ibnu cabaas iyo waxba aan la dhihin oo cabdulaahi keligii la yidhaahdo waxaa loola jeedaa cabdullahi ibnu mascuud axsant jaak la khayra cabdillahi bn mascud baa loola jeeda weyaan dukira waxaa la sheegay cabdulahi cabdillahi bn mascuud cinda cabdillahi bni camr baa la sheegay ibnu caas weeyaane faqaala wuxuu yidhi marka daaka ninkaas rajulun waa nin oo laa azaalu aanan ka zuulaynin oon ka wareegayn uxibuhu inaan mxuu ahay jecelahay bacda maa samictu markaan maqli kadib rasuula rasulka al sal slm yuqul isagoo leh istaqri'uu ka qur-aan akhrin dalba inaad qur-aanka idiin meeriyo ood idiin yeeriyo ood idiin akhriyi ka dalba ka qur akhrin dalba alqur'aana qur-aanka min arbacatin afar nin min cabdilahi bni mascuudin cabdillahi bn mascuud ka dalba weyaan fabada'a bihi isaga ayuu ku bilaabay iyo wa salim salim mawla abi xudayfata abi xudayfa muxuu ahaa kii xuray uu ahaa wa ubay ibnu kacbin hadda aan soo marnay kii aan soo marayna saxaabiga aan soo marnay iyo mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabal si afartaa nin qur-aanka ka akhristo oo inaad qur-aanka idiin akhriyaan ka dalba markuu nabiga yidhi laa adri ma ogi badaa biubayin ubay miyuu ku bilaabay markuu cabdulahi sheegay kadibma ubay ayuu ku xujiyey aw bimucaadin mucaad ibn jabal miyuu ku xujiyey ma garanayo weyaan xadiidka boqol iyo afar iyo lixdanaad can qataadata ibnu dacaamata saduusi lbasri weeyaane taabiciinta nin ka mid ayuu ahaa can anas ibni malik buu ka wariyay radi allahu tacala anhu arda khaadimi rasuli lah sal l slem anas muxuu yidhi marka jamaca alqur'aana qur-aanka waxaa kulmiyey oo xifdiyey calaa cahdi iyo dhammaantooda min alansaar ansarada ay ahaayeen weyaan ubay ibnu kacb weyaan wa mucaad ibnu jabal iyo abu zaydin ninka la yidha abu zayd waa noo imaan doonaa iyo wa zayd ibnu haabitin ayaa kulmiyey wa xasaba cilmihi cilmigiisa muxuu aha inta un u gaaray weyaan laakiin rag badan baa kulmiyey rag badan baa kulmiyey ibnu mascuud baa ka mid ahaa iyo rag badan marka laakiin afartaas ree ansaareed ayuu gooni ahaan u tilmaamay qultu waxaan ku idhi qataada wuxuu yidhi qultu waxaan idhi lianas anas waxaan ku idhi man abu zaydin ninka abu zayd yidhaha waa kee qaala wuxuu yidhi axadu cumuumati adeeraday mid ka mid a ah weeyaan adeeraday ama ha dhowaadeen ama ha dheeraadeen mid ka mid a ah weeyaan waxa la abu zaydka kunyadiisa waa abu zayd magaciisa waxaa la yihahdaa sacad ibnu cubayd ibnu nucmaan alawsi waa ree aws ayuu ahaa ku geeriyooday uu ku shahiiday insha allahu tacaala meesha la yidhaha alqaadisiya qaadisiya dagaalkii qaadisiya sanadkii shan iyo toban hijrada nabigeena alayh slat khilaafadkhaliifa marka yada alqaadisiya ya culamaal nacam cali haye cumar axsant nacam cumar weeyaan ayib ayib xadiidka boqol iyo shan iyo lixdanaad masale yar ayaan rab masalada maxay tahay waxaad in badan oo ka ah, qutila shahiidan istushhida kelimada ayada kelimo sax maaha waxaa weeyaan qofka geeriyooda oo jidka alla soo ku dagaalama ku geeriyooda adiga uma qiri kartid inuu yahay shahiid waxaa laga yaabaa inuusan shahiid ahayn marka waxaa la yidhahdaa naxtasibuhu shahiida cinda allah waa masale aada muhiim ah dadkana aad ay u gafaan almarxuum ay iska dhahaan kii loo naxariistay oo maxaa ku ogeysa loo naxariistay in la cadaabay waxaad garanaysaa marka kii loo dembi dhaafay qofka inuu iska dhaha sax maaha iyo kalimadan shahiidan qutila shahiidan shahiid isagoo ayaa la dilay maya kelimada ayada kalima saxa ma ahan shahaadada qofka looma sugi kara ilaahay baa u sugi kara subxana wa tacaala uma nabigiisa sugi kara laakiin annaga waxaan leenahay waxaan ku xisaabsanaynaa oon u haysanaa inuu yahay shuhadada halkaas ayaga ayaa laga rabaa inaad la imaado laakiin inuu shahiid inuusan shahiid ahayn waad garanaysa saxaabadii ninkii aan soo marayna xali oo aadki aad ku u oo nin kasta habeen hore nin kastoo muxuu ahaa uu la kulmaba oo kamid ka ka jarayay kadibna ay yidhahdeen nin maantaba wax guday oo meeshii la rabay mar ninkan baa ka jira markaasuu nabig ahlar inuu yahay ayagana maxay haysteen inuu shahiid yahay u haysteen sooma marka shahaadada qof looma sugi kara waxaa la ayadana ah qofka isga muxuu aha looma sugi kara janno iyo qof dhintay ama qof nool inaad tirahda ahlu naar ama ahlu janno adi uma ilaah baa soo kir subxana wa tacaala marka masalada ayadu waa arrin muhiim aad u ah in lagu baraarugsanaado marxuum hadda weliba carabta u badan almarxuum almaqfuuru lahu kii dembigiisa loo dhaafay ama kii loo naxariistay masalada ayada waa masale marka u baahan in aad iyo eh, looga muxuuha waraay oo qofka uusan iskaga dhicin ilaan qafraanka iyo raxmadda iyo dembi dhaafka iyo jannaynta iyo naarsiinta iyo shahaadada iyo ilahay gacantiisa ku jirta subxana wa tacala nasal allah asalama walcaafiya wanasal allaha min fadlihi an anas waxaa laga wari malik radi allahu tacala anhu arda anas bin maalik waxaa laga wariyey radi allahu tacala anhu arda qala wuxu yihi anas qaala nabi nabigan wuxuu yihi sal l sl ubay ubay ibnu kacb wuxuu ku yidhi ina allaha laweyne amaranii wuxuu i faray ubayow an aqra inaan ahriy calayka dushaada qur'an qur'anka inaan kugu dul ahriyay ayuu i faray qaala wuxuu yidhi allahu allaweyne miya allahu samaani miyaa ii kaa magacaabay laka adig oo ubayi mi ilaahay ku dhawaaqay oo magacayga sheegay qaal wuxuu yidhi allahu alla weynaya samaaka ii kaa magacaaba lii aniga ii kaa magacaaba weyaan fajacala ubayin ubay wuxuu gudagalay yabkii inuu ooyay qofu ilahay magaciis uu sheegay weynankiisa bal arkay qiimaha uu leeyahay alfaslu aani fasalka labaad fadlu tilaawati qur'aani qur-aanka alloo la akhriyo fadligu le iyuu mxuu aha uu fasal yahay weyaan baabu fadli tilaawati qur'aani qur-aanka alla oo la akhriyo fadligu leeyahay ayuu u baab yahay xadiidka boqol lixdan iyo lixaad can abi muusa waxaa la yidhi laga wariyey cabdullahi bni qays alashcari weyaan qaala wuxuu yidhi qaala rasu rsulka wuxuu yidhi sal allahu alay waslem maalu mumini qofka muminka tusaalahiisa alladii kaasuu yaqra'u akhriya alqur'aana qur-aanka ka maali utrujati utrujada waan soo marnay waa liinbambeelmada ama liintan macaan amaba oranjiga miro noociisa ah oo aad u weyn oona udug badan culamada qaar waxay leeyiin waaba iyada laftirkeeda laakiin waa nooc iyada ka mid oo ka yara muxuu ahaa ka yara weyn ka udug ugu dhowoon sheegi karna weeyaan waa limbambeelmo aad u weyn oo udug badan oo wanaag badan limbambeelmada ad aragteen udugeedana waa aad buu mxua udgeysaa sidoo kalena waxaa dhadhankeedana aad buu fiican yahay oo aad buu fiican yahay marka nabigeena calai slat slam wuxuu yidhi maalu mumini qofka muminka tusaalahiisa alladii kaasoo yaqra'u akhriya alqur'aana qur-aanka ka utrujati limbameelmada noocaas eh, ka ah oo mxuu ahaa udugu badan oona macaanka badan ayuu la tooyahay weyaan riixuhaa limbameelmadaas noocaasa ayibun waa mid wanaag badan wa acmuha dhadhankeedana ayibun waa mid wanaag badan weyaan marka muminka qur-aanka akhrina waa saas muuqaalkiisa kora iyo dhawaaqiisana waa wanaag badan qalbigiisana wanaag badan yahay waana mumin iimaankiyaa ku jira gudaha qur-aankina wuu marka wamaal mumini qofka muminka tusaalihiis alladii kaasoo laa yaqra'u lqur'ana qur'anka aan ahrinaynin ka maali tamrati waa timiroo kale laa riixa laha waxaaba yaraatee udug ahoy timirleeda lama arka wa tacmuha dhadhankeedana xulun waa wax aad u macaan waa maal munaafiq qofka munaafiq alladii kaas yaqra'u lqur'ana qur'anka ahriya maalu rayxaanata rayxaanta oo kale weyaan baashaan rayxaanta laamankan yaroo udgo weyaan riixuhaa udugeedana ayibun waa wanagsan ya acmuha dhadhankeedana murun waa kharaar looma dhowaan karo wa maal munaafiq qofka munaafiq tusaalihiis alladii kaasoo laa yaqra'u lqur'ana akhrinayn ka maali xandalati qaradameeraadkao kale waa ama hunguraarida shayga la yihahdo laysa lahaa riixun haba yaraatee wax muxuu ahaa uduga hoyleeda lama arko acmuha dhadhankeedana murun waa kharaar marka laba bala isku darsta munaafiq aan qur'aan akrinaynin waa noocaas xadiidka boqol iyo waan cabdilahi bni cumar waxaa laga khaaab radi allahu tacala canhuma can nebi wuxuu ka wary sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi laa xasada jamasho ma jirto liisjanto ilaa fitnatayn laba shay mooyane rajulun nin oo aataahu llah alla weyne uu siiye alqur'aana qur-aanka fa huwa isaga yatlowuu akhrinaya anaa leyl habeenka saacadihiisa iyo waanaa nahari maalinta saacadeeda weeyaan wa rajulun nin oo aataahu llah alla weyne uu siiyey maalan maal fa huwa isaga yunfiquhu nafaqeeya anaa alleyl habeenka muxua saacadihiisa waanaa nahari maalmaha muxua saacadooda weyaan xadiidka boqol can cuqbat bni camir waxaa laga wariy qaal wuxuu yidhi kharaja rasul rsulka all ayaa baxay wanaxnu anagana kharaja waxaa nagu soo baxay kharaja rasul rsulka ayaa soo baxay weeyaan wanaxnu anagana fi sufati meeshii masjidka ku taallay oo kor ka dadnayd sufada waa meel yaroo kor ka dadan oo masaajidka qeybtiisda barandho ahaan weyaan meel barandho ahaan wa sufada barandho iska dha marka nacam saas ayaa ugu dhow kharaja wuu soo baxay rasul rsulka soo baxay wanaxnu anagana fi sufati barandhadii dambe oo masjidka aan joogna ragga fuqarada iyo muhaajiriinta oo muxuu waxba ay deegaan u haydoysaaxan jireen weyaan haddaba masaajidaha ku yeela tuulooyinka iyo magaalooyinkaas mxuu ahaa nodistan iyo meelaha la ah, masjidka markuu dhisan yahay saan u dhisan yahay qaybaha hore waa la xira marka qaybaha dambe barandhada inta mxuuaha jingad iyo e, cawi wax la saaro ayaa mxuua bacaad lagu daadiyaa kadibna masaakiinta iyo dalabata cilmiga iyo ayaa iska degan oo ama ha saaxdeena ama kitaabaha ku akhristeena amaba mxuua iskaga nasteena wamaa ilaa daalika saasay iskaga furantahay qaybaha hore masaajidka saacadaha iyo qalabka ku jiray mikrofonadana waa la xirtaa marka waa meel noocaas ay ahayd weyaan ayib inkastoo masjidka nabiga usan wax meel xiran ay jirin oo ammaantiisu ka furnaa wuxuu yidhi nabigeena calayi sla slam midkii neeba raggiinaan sufada jooga yuxibu jecel an yaqduwa inuu ka laha kulla yowmin maalin la arka ilaa buxaana waadiga la yidhaha buxaan waadiyaalka waadig ka mid a ah weeyaan buxaan inuu u aw ila alcaqiiqi waadiga caqiiq la yidhahdo yaa jecel inuu muxuu ahaa u ka laha waadi laba meelood hadda macaalimta aad ka garan kartaan qofka madiina tago meel waa dilxulayfa meeshan hadda laga xirto xajka laga xirto magaalada madiine afkeeda oo hadda magaaladaba ay dhaaftay oo miiqaat ahli madiina reer madiina meesha ay ka xirtaan xajka ah meesha ayada waxaa weyaan waadiga soo mara salli fa inaka fi lwaadi lmubaarak meesha nabigu lagu yiri alai sl slam kadibna si usoo socda aljaamica alislaamiya oo muxuu aha ku taalo jaamacadaas muxuu aha oo taqaanaan ayuu afkeeda maraa dhanka qorax ka soo baxgeed ayuu ka maraa waa waadi aad u weyn waadi alcaqiiq yaajecel inuu muxuuaha kor ahaan wuxuu ka soo mara dulxuleyfa kadibna waadi alcaqiiq wuxuu soo maraa magaalada jaamacadda madiina afkeeda ayuu soo maraa weyaan buundada laba buunda ayaa saaran oo jaamacadda albaabkeeda muxuuaha weyn iyo albaabka dambe labadaba muxuu ahaa laba eh, eh, buunda oo ku aadan oo waadiga saaran aad u weyn oo mid marna ula saaray ayuu leeyahay weyaan aw ilaa waadi alcaqiiq waadiga caqiiq la yihahda ee qof yaajcal inuu ka laha fa yaati uu la imaada marka minhu waadiga uu kala yimaada binaaqatayn laba halood laba neefoo geel weyaan kawmaaweyna aad u kursaba weyn oo kuruskooda aad u wenyahay weyaan fii hayri imin dembi isaga odhan muxuu ahaa la kulmin oon dembi ku soo qaadanin walaa qaci raximin raxim goyn aan ku soo qaadanin oo muxuu inta subax walba u ka kadibna un laba oo aad iyo aad muxuu ahaa u kursaba weyn soo kaxaysa maanta tusaale yaa jecel inuu townka intuu salaad u kala maalin walba baabuur languruuslo qurux badan soo kaxaysto isagoon shilan bixinin isagoon dembi la kulmin isagoon raxim goynin yaa jecel intayna maxaan gacmaha ilugu hayra isku laga yaabaa kulli wada taaga sooma sida loo jecel yahay nacam qul faqulnaa waxaan yaa rasuul allahiyow naxnu annaga ayaa nuxibu waan jecelna dalika arrinka isaga shaki ma lahan qaal wuxuu yaqdu miyuusan ka lahayn axadukum ila almasjidi masjidka oo fa yaclama uu fayaclama uu barta aw yaqra uu ahriya aayatayni laba aayadood oo min kitaab ilah kitaabka ilaahi khayrun lahu ayaa u khayr badan min naaqatayn laba halaad ayaa ugu khayr badan labadaas halaad ama labada baabuur oo muxuu ahaa langrusalka waxaa ka qayb badan laba aayadood oo qur-aanka ah oo intaa masjidka atimaad aad akhriso ama aad barato weyaan ama aad dadka barto kow wa alaaun saddex aayadood ayaa khayrun ka khayr badan min alaain saddex halood halaad ka khayr badan badan afar ayadood ee afar halaad khayr badan weyaan wamin acdaadihina tiradooda oo min alibili an an ka khayr badan lix lix ka khayr badan boqol boqol ka khayr badan kun kun khayr badan wamaa ilaa dalika weyaan baabu fadli tacaahud lqur'aani qur-aanka in lagu dadaalo fadligu ilahi iyuu baab yahay xadiidka boqol iyo lix sagaashanaad sagaal iyo lixdanaad can caaishata waxaa lagu radi allahu tacala anhum can nabi waxay ka waray sal l slem qaala nabigan wuxuu yidhi maalu ladii kii tusaalihiis yaqra'u akhriya alqur'aana qur-aanka wahuwa xaafidun isagoo qur-aanka lahu isaga qur-aanka xifdisan maca safarati safiiryaalka malaaigta safiirada ah ayaad la jiraa weyaan ood la martaba yahay alkiraami karaamada badan albarati ee baarayaalka safarada waa jamcu saiir waa saiir malaaigta safarada oo mxu waxyiga loo soo dhiiba oo muxuu ahaa khayrka loo soo dhiiba ood alla subxana watacaala iyo addoomihiisa dhexdooda ka adeego malaaigta ayadaa oo karaamada badan oo baarayaalka ayuu la martaba jooga qofka qur-aanka ilahi xifdisan subxana wa tacaala wamaal ladii kii tusaalihiisi dadaalo ood isku dhibo weyaan wahuwa isagana caleyhi dushi shaaqu shadiidun ku daran yahay xifdigiisa iyo akhrintiisa ku daran uu ku mxuu riwaayada qaarna iyo tatactac ayaa ahayde falahu ajraan laba ajr ayuu leeyahay weyaan xadiidka boqol iyo toddobaatanaad can abi muusa waxaa laga yiri cbdullahi bn qays alashcri weeyaane wuxuu ka wari sal slam qaala nabigan wuxuu yidhi tacaahadu waar ku dadaalay alqur'aana qur-aan ku dadaala fahuwa fawaladii allihii baan ku dhaartay nafsii tafasiyan inuu qofka ka farabaxo min alibili geela min cuqulihaa dabarka lagu dabray xeragga lagu xir sida muxuua inay ka farabaxsato qur-aanka farabaxsiga qofku ka farabaxsada ood gacmaha qalbigaada ka baxa asaga ayaa ka daran weyaan ayaa ka daran weyaan xadiidka boqol ko iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa laga weri cbdiraxman bin sakhri dawsi weyaan qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday ay jibriil weyaan kaanadaas yaa yacridu mid u bandhiga cala nabi nabigu bandhiga sal slm alqur'aan qur-aanka kula caamin sanad la arka maratan hal jeer waa ramadaanka ayuu bandhigi jiray facarada caleyh wuxuu bandhigay yudaarisuhu waa riwaayaad kale yudaarisuhu qur'aan qur-aanka ayuu mxuu la muraajacin jiray oo la marin jiray ama la sabcin jiray insaxa taabiir inkastoo subaca lafdigiisa mxuu ah iyo annaga habkaan u naqaana uusan sida sharciga uusan ahayn facarada calayhi wuxuu u bandhigay maratayni laba jeer fi lcaami sanadka aladii kaasoo qubida fiihi nabiga la wa kaana wuxuu ahaa nabiga yactakifu mid ictikaafa kula caamin sanad la arkaba cashran toban habeen toban maalmood ayuu ictikaafi jiray waa tobanka dambe faictakafa wuxuu ictikaafay cishriina labaatan ayuu ictikaafay fi lcaami sanadka ayuu nabiga ictikaafay alayh slat slam aladii sanadkaasoo qubida fiihi la wa kaana qubida fiihi la qibdooday weeyaan nabigana alayh slat slaam qur-aanka laba jeer ayaa sanadka u loo soo jibriil soo bandhigay qur uu la muraajaceeyey ama kula subci weyaan sidoo kale itikaafkii wuxuu itikaaf jir nabigeena alai sl tobanka u dambayso bisha ramadaan mar sanadka uu geeriyoonayna labaatanka u dambayso markuu tobanka hore caadi ahaa tobankii dambe iyo tobankii dhexdaba nabigu uu itikaafay aleyhi salaatu salaam baabu khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamahu baabkan wuxuu u baab khayrukum kan idinkugu khayrka badan man duul iyo qof weeyaan tacallama barta alqur'aana qur-aanku dadka baray qofka adduunka jooga ama dadka adduunka jooga waxaa ugu khayr badan qofka qur-aanka allah subxaana wa tacaala barto kadibna dadka sii bara ayaa ugu khayr badan weeyaan xadiidka boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can abi cabdiraxmaan isulami waxaa laga wariyey abi cabdiraxmaan isulami waxaa la yidhahdaa magaciisa cabdilaahi ibni xabiib ibnu rabiic ayaa la yidhaahdaa waa reer kuufa nin aad qur-aanka ilaahi subxana wa tacala qaari ayuu ahaa aabbihii oo xabiib ibnu rabiicana wuxuu ahaa saxaabi wuxuu geeriyooday xuduud fii xuduudi amaaniin adiga agagaarka sideetankii marka hijrada nabigeena ala sl ayuu geeriyooday ninkaas taabiciga ayaa wuxuu le an cumaan ibnu cafaan sayid cumaan ibnu cafaan radia allahu tacala anhu arda cumaan ibnu cafaan ibnu abilcaas weeyaan ibnu umaya waa reer bani umaya abu sufyaan iyo mucaawi abi sufyaan iyo dadkaasa isku qolan yihiin magaciis waa taqaanaan dunuurayn ayaa looga laqabkiis uu yahay raggii ugu horeeyey oo islaamnimada soo gala oo soo muslim ayuu ahaa eh, xabasho labada jeer uu uhijrooday haajara alhijratayn wuxuuna guursaday laba gabdhood oo nabigeen u dhalay calayhi salaatu salaam uliba nabigeen wuxuu tamaniyey hadduu gabar saddexaad hayn lahaa inuu siin lahaa nin aad u xishood badan ayuu ahaa nabigeena calayi slat slam aad buu ugu xishoon jiray waad garanaysaan fadaaishiis lama koobi karo khilaafadii goorta u qabtay soddon shanta hijrada nabigeena alai sala slam markay ahayd ayuu geeriyooday markii cumar la dilayna waa tii muxuu ahaa khilaafada lagu wareejiyey wuxuu geeriyooday oo la dilay shahiidan shahiidnimo ayaa lagu dilay nabigeena ayaa sheegay inuu shahiidnimo lagu dilay alayh salat slam waa wax cadwa iyada marka mid u baahan tawiil iyo dhinacmar iyo ma ahan nabigeena ayaa sheegay alai slat slam in shahiidnimo markuu uxud dhaqdhaqaaqay oo cumar iyo abubakar iyo waxaa weeyaan iyo cumaan iyo ay saarnaayeen waa ti e, ixtiraam iyo qiimeen uu qabo uxud uu dhaqdhaqaaqay kadib nabiga wuxuu yihi uhbut uxud fa inamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa sadiiqun wa shahidaan waxaa ku saaran nabi iyo runbadane oo abuu bakar ah iyo laba shahiid cumar iyo cumaan ayaa la socday nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka iyada ah cumaan bin cafaan waxyaabaha ahlujanno weeyaan nabigeena sheeg alai sla slam mawaadin badan baa lagu sheegay mar raggii la tirinaya tobanka ayuu ku jiray mar biru ariis nabigeena cala sl oo halkaa fadhiyey waa tii abu masal ashcari uu ka qabtay kadibna abubakar u yimid oo janna uu bishaareeyey u yimid janno loogu bishaareeyey cumaan u yimid janno iyo mxuu ahaa imtixaan qabsan doona loogu bishaareeyey oo qiso dheer bay ahayd marka marna waa taxaa weyaan ruuma yaa gedi oo janno ku gadani waa uu ku gatay oo bir ruuma yahuud ka gaday waad garanaysaan sidoo kale xilligii jaysh lcusra waa uu mxuu ahaa sahiyey tabuuk ciidanka u socday wamaa ilaa dalik marka cumaan fadaaishiisa wax la koobi kara runti ma aha xaqiiqatan aad iyo bay fadaaishiis u badan tahay radia allahu tacala canhu arda waxyaabaha fadaaishiis ah, aadku wanaaga badan oo cid ka dambaysay oo fadaaisha alla ay aad u yar xilliga ay raggii khawaarijti ahaa ay gurigiis isku herareeyeen oo isku wareejiyeen inay dilaan awgeed raggii asxaabu fidnada ahaa nabiga way usoo wada gurmadeen abu hureyra ka mid aha la joogay xataa oo meesha la joogay waxaa ka mid ah alxusein walxasan ibnu cali labadooda ka mid aha raggu soo gurmaday abadan wuxuu yidhi ma dhacayso abu hureyre wuxuu leeyahay halkii aan kula jiray markaasaa kuwii khawaarijta mid ka mid ayaa wuxuu soo tuuray falaar kadibna raggii eh, la joogay cumaan mid ka mid ayuu ku dhuftay oo naft ka dhacday markaasaa markaasaan la baxo yidhi safety safety ayaan la baxay markaasaan u yidhi hadda ay xaaladdas ay wanaagsan tahay oo nimanka saa'iriin toos xabaddii way rideen oo falaartii way tuureen oo nin bay markaas wuuu ilahay baan kugu dhaarna abu hureyrow baasha dhig naftayda waxaa weya ilaahay baan u dhiibay subxana wa tacaala anna ilaahay baan la kulmi dartayna inay mxuu ahay dhiig muslimiin aad u daato ma yeelaaya runtii wanaaggaas qiimaha badan ayuu cumaan ibn cafaan ahaa radi allahu tacala an arda can abi cabdiraxmaan islami waxaa la weri can cufaan wuxuu ka wariyey radi allahu tacala anhu arda can nebi wuxuu ka wariy sal sl qal nabiga inuu yidhi khayrukum waxaa idinkugu khayr badan man qof ayaa idinkugu khayr badan tacallama bartay alqur'aana qur-aanka oo wacallamahu dadka bari weeyaan baabu lmaddi madka qur-aanka la mido iyo watarjiici qur-aanka oo laga soo celceliyo fi lqira'ati marka qur-anka la ahrinayo u baab yahay oo qur-aanka aayadaha qaar lagu noqnoqdo can mucaawiyata ibni qurata waxaa laga wariyey ninkaas mucaawiya ibnu qura waa reer bani almusani weeyaan abu iyaad ayaa la yidhahda albasri wuxuu geeriyooday hijrada nabiga marka lixdankii ayuu geeriyooday can mucaawiyaa bni qarata almuzani weyaan abu iyaas ayaa la yihahda albasri wuxuu dhashay lixii soddonka jir nabigan cala sl slaam waa khilaafadii cali weyaane wuxuuna geeriyooday boqol iyo saddexiy tobankii wuxuu ka wariyey can cabdilaahi ibnu lmuqafan abu ziyaad ayaa la yihahda min mashaahir saxaaba ibnu cabdinaham wuxuu ka mid aha raggii nabigeena cala sl slam kulama baayacooday taxta shajara baycat ridwan raggii nabiga la mubaayacooday ayuu ka mid ahaa wuxuu geeriyooday cabdlahi bn muqafl wuxuuna almusani qaal wuxuu yidhi raytu waxaan arka rasul rasulka alla arkay sal slm yowma alfatxi maalintii maka la furanayay calaa naaqatin hal asagoo saaran oo lahu isaga uu leeyahay yaqra'u nabigu wuxuu akrinaya suurat alfatxi suurat alfatxi inaa fatxnaa laka fatxa mubiinan aw min suurati alfatxi ama aayada suurat alfatxi ka mid ah ayuu nabiga akhrinayay qaala wuxuu yidhi marka ninka layidhahda ninka la yidhahda cabdullahi bn muqafal farajaca wuu ku celceliyey fiiha iyada tarjiica waa tardiid qofka inuu muxuu ahaa alraxmaani alraxiim الرحمن الرحيم وكذا وكل عليه ويان ترديد الصوت فيها ويان وفي رواية البخاري وهو إسقى يقرأ وحنا نبي سورة الفتح سورة الفتح يخرنا أو من فتح أو من أو, أو من سورة الفتح سورة إن فتح قيب كم دي أخرنا وين قراءة أخرنا أي أخرنا لينة دبع السن أي نبي أخرنا يقرأ وحنا وهو إسقى يرجع سوى كل علنا حديث كبقوليه أفر يتضبطنات عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري وين قالوا قتادة وحر حروق أنس qaal wuxuu yihi suila anasun anas ayaa la weydiiyey maxaa la weydiiyey kayfa kaanat siday ahayd qira'atu nabiy nabiga akhrintiisay ahayd weyaan qur-aanka u ahrinaya wuxuu anas kaana wuxuu ahay maddan mid mid ayuu ahaa mid ku ahri ayuu ahaa mad uma qara wuxuu ahriya bismi illaahi araxmaani yamuddu wuxuu midaayey bismi illaah bismi miday bismi illaahi araxmaani wayamuddu wuxuu midayay biraxmaani wayamuddu wuxuu midayay biraxiim inuu mad u madan weyaan calaa xarakaatihi culimada qurada amaba mxuah ragga qur-aanka cilumtiis ku takhasusay oo tajwiidka ku takhasusay muduudaas inta xarakaad ay yihiin iyo mxua u dejiyey laakiin si saliiqa si abiici ah, si caadi ah akhrin jireen nabigeena ala sl iyo saxaabadiisii baabu tartiili quraan qur-aanka la tartiiliyo iyo ijtinaab alhadi qur-aanka in mxuu ahaa la shuba sidii biishuma oo kale in laga mxuu ahaa loo akhriyo in lisudiid ayuu baabi baabkan weyaan baabu tartiil quraan qur oo la tartiibiyo ama la tartiiliyo waijtinaabi alhadi qur-aanka oo la shuba in laga fogaado ayuu baabi baabkan xadiidka boqol shan iyo toddobaatanaad can abi waailin waxaa laga wariyey abi waail waxaa la yidhaha shaqiiq ibnu salama alasad ilkuufi nabigan wuu haleelay calayhi slat slaam oo nabiga noloshiisii ayuu haleelay laakiin nabiga muusan arkin lidaalika mukhadramiinta ayuu wuxuu dhintay hijrada nabigeen marka ayd alai laba iyo qaala wuxuu yidhi abu waail shaqiiq ibnu salm mooyaan ja'a rajul nin baa u yimid ilaa bni mascuudin cabdullahi bn mascuud ayuu u yimid faqaala wuxuu yidhi qara'tu waxaan akhriyey almufasala khamiis ayaan akhriyey subax khamiisad ayaan akhriyey alleylata xalay waxaan ku akhriyey fii rakcatin hal rakc ayaan ku akhriyey subax khamiisadoo dhan hal taagni ayaan ku akhriyey faqaala wuxuu yidhi hadan shubitaan miya ka hadi shicri shicirka sida loo shuba oo kale ayaad u shubtay gabayga sida loo akhriyo oo dabadaadkasha qur-aanka miya qur-aan lagu tadaburay qur-aankan muusan ahayn ayuu ku yigi radia allahu tacala arda hadalka asag mar wuxuu ka dhigan yahay habkaad u akhris hab saxan ma ahayn qur-aanka loo akhriya ma ahayn hal rakca muxuu aha afar jus iyo muxuuaha bar aad ku akhris ama wax la mid ah wax sahlan maahan baabu xusni sawti sawdka wanaagiisa bilqira'ati qur-aanka muxuu ahaa lagu sawd wanaajiyo oo qur-aanka markaad sawd wanaagsan lagu akhriyo laiska raadiya ayuu baabkan u baabiya weyaan boqol iyo lixda iyo lix iyo toddobaatanaad wacan abi hurayrata waxaa la wariy anahu abu hurayra samica nabi nabigu ka maqlay sal slam yquul nabigaanoo maa adina allah alle ma dhegaysto lishayin shay ma dhegaysto iyo cod maa adina intuu dhegaystay linabiyin nabi oo xasana sawti xasani sawti sawtkiisa iyo codkiisa uu wanaagsan yahay bilqur'aani qur-aanka oo yajharu bihi qur-aan kor u qaado ilaahay aad buu udhegaystaa weyaan aad iyo aad ayuu udhegaystaa jacayl wuu qabaa weyaan wa fii riwaayatin lahuma maa adina allah alle weynama dhegaysta lishayin shay maa adina intuu dhegaysta taaniga waa qur-aanka oo codka lagu qurxiyo taxsiin sawti waljahri bihi weyaan wa fii riwaayati riwaayat bukhaarina qaala rasul wuxuu yih sal slm laysa mina anaga naga mid man qof lam yataqana codka aanan ku wanaajinin bilqur'aani qur-aanka naga mid maahan weyaan xadiidka boqol iyo todoba iyo todobaatanaad can abi muusa waxaa layihi cbdillahi bn qays weyaan radi allahu an arda can nabi nabign wuxuu ka wari sal slm lahu nabigu wuxuu yidhi yaa aba muusa abuu muusow laqad uutiita waxaa lagu siiyey mizmaaran turumba ayaa lagu siiyey oo min mazaamiiri aali daawuuda nabi daawuud turumbooyinka la siiyey mid ka mid ah. a wuxuu la jeedaa xusni sawt laqad uutiitu waxaa lagu siiyey wanaagsan waa maqsuudka waa saasaa jeeda waya laqad uutiitu waxaa lagu siiyey wanaagsan oo min mazaamiiri aali daawuuda aalka iyada waa culimada waxay leeyihiin aalka waxaa loola jeedaa daawuuda loola jeedaa waa laska korun baa laga soo qabtay aali daawuud aalkiisaa la yidhi laakiin maqsuudka qofka codka wanaagsan la siiyey nabi daawuud ayuu ahaa alayhi wacalaa nabiyina salatu wasalaam laqad utiitu waxaa lagu siiyey misbaanan cod wanaagsan oo min mazaamiiri aala daawuuda nebi daawuud codadkiisa wanaagsan ay ka mid a weeyaan saasuu ku yidhi baabu iqra'u lqur'aana qur-aanka akhriya maa talafat intay uruursan tahay oo isu tagsantahay quluubukum quluubtiinna intaad iswaafaqsan tihiin oo qur-aanka aad isku waafaqsantihin macnihiisa dhan aad u wada wadaan qur-aanka akhriya ayuu nabiga alai sl slam lakiin marba haddii xadiidka boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can jundub ibni cabdilahi waxaa laga wariyey jundub ibnu cabdilaahi aaabi jundub ibnu cabdilaahi ibnu sufyaan albajali weeyaan waa saxaabi waa reer basra reer kuufana wuu yahay wuxuu noolaa ilaa todobaatameeyihii hijrada nabiga marka ilaa todobaatameeyihii uu soo gaaray saxaabiga jundub ibnu cabdilaahi ibnu sufyaan albajali ayaa wuxuu leeyahay can nabi wuxuu ka wariy sal slm qaala nabigeenu uu yidhi iqra' wal ahriya alqur'aan qur-aanka intay uruursan tahay oy iswaafaqsan tahay quluubukum quluubtiina macaanida qur-aanka iyo sida loola jeedo intaad dhan isula jeedaan ood isku fahamsan tihiin qur-aanka akhriya weyaan faida khtalaftum haddii aad isku diidaan oo hebel yidhahdo ayadan saasaa loola jeeda kan kan uu yidhahdo saasaa loola jeeda maya saasaa loola jeeda marba hadii ay taa dhacdo hee faqumuu canhu ka istaaga meesha iyada waxaa dhici karta marka qof intuu macaanida muranka intuu tala kadibna qof uu halaagsamo gaalnimo ku dhacay halis ka taga ayuu nabig yidhi alayhi salatu slam qur-aanka in laisku oo dhan la wada aadiyey macaanidiisana la wada fahmo ayuu nabigeenna fara calayhi salatu slam baabu lbukaa'i cinda qira'ati lqur'aani qur-aanka agteeda in la ooya oo qof ku ooya iyo fadliga uu leeyo wanaagga uu leeyahay iyo baahida loo baahan yahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo sagaaliyo toddobaatanaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey qala abdillahi bn mascuud qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala amaba ra nabigana wuxu yiri alayh sl slam iqra ahri calaya korkayga qur-aanka u iqra calaya igu dul ahri qur-aanka wuxuu yidhi qultu waxaan idhi aqra'u calayka ma dushaadaan ku ahrinayaa nabi allow wa calayka dushaadan unzila qur-aankii oo adi laguu soo dejiyey miyaan kugu dul ahrinayaa qaala wuxuu yidhi nabigeena alayh sl slam aniga ashtahii waxaan jeclahay oon aad u danaynayaa an asmachu inaan maqlo qur-aanka min hayri qof aan aniga aan ka dhegaysto ayaan danaynaya weyaan qaala wuxuu yidhi faqara'tu nisa suurat nisa ayaan akhriyey xataa balaqtu ilaa an ka gaara fakayfa ida ji'naa min kulli ummati bishahiid wa ji'naa bika calaa haulaai shahiida fakayfa bal ka war nabi allow xaalad siday noqon doontaa idaa ji'naa la nimaadno min kulli ummatin ummad la arka bishahiidin ay shahiidin mid markhaati ah oo waji'naa aan kula bika adigana calaa haulaai kuwaana ummata muxamed ah shahiidan adoo ku ah oo ku markhaati furaasay xaalad noqon doontaa faqaala lii marka wuxuu yidhi cabdullahi bn scuuda ah, wuxuu leeyahay qaala wuxuu lii anigu wuxuu nabigeena ii yidhi kufa ka istaag marka aw amsik ka istaag amaba xasbuka kugu filan weeyaan riwaayaad kale fara'aytu waxaan arka marka caynahu caynayhi labadiisii indhood oo tadrifaani ilmaynaysa oo ilinta ay ka socota ayaan arkay muxuu ahaa ayuu leeyahay cabdillah mascuud radia allahu tacala anhu arda marka qur-aanka marka la akhrina qofka inuu ku tadabburo ood waxaa weeyaan eh, sidii aad ugu tadabburi lahaa meel faari ah qalbigiisu waxyaabay kale soo xiro eh, kadibna uu buuq meel aan lahayn eh, macaanida qur ku noqnoqda qur-aanka ka gaasi ay ka noqonin waxyaabaha keeni kara ay ka tahay culimada leeyihin raximahum llah raxmatan waasica baabun kam yaqra'u lqur'aana qur imisaad ku ahrinaya qofkii inaad qur imisaad qur ku dhamaynaya qur-aanka bilowgiisa min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas miqaa ama imisaa wakti ama maalmood ayaad qur-aanka ku xadiidka boqol iyo sideetanaad can cabdilahi bni camr waxaa lagu caasi wayaan qala wuxuu yidhi abdillahi bn camr caas qaala rasu rasulka wuxu yidhi sal l slem iqra' ilqur'aana qur-aanka ku akhri fii shaarin hal bil ku akhri qur-aanka maalintaba jus qaada wa qultu waxaan yidhi inii aniga ajidu waxaan helay quwatan awood oo inta ayada ka badan xataa qaala ilaa u ka yidha faqra'u akhri fii sabcin toddoba maalmood qur-aanka ku dhammeey walaa tazid calaa dalika in arrinka asagana ka kordhin oo toddobadaa maalmood in nabiga amarkaad uu siina waxaa weyaan culimadu waxay leeyihiin lilistirshaad laa litariim qof waa hanuunin iyo danta ku jirta iyo wanaagga ku jiro nabigu u sheegayey laakiin inuu ka xaaraam yeelay ma ahan saasay culimada leeyihiin lidalika dad badan oo saxaabadii ka mid a ah, oo intaa in ka yar ku akhrin jiray iyo salaf ka mid ah soo aroortay weyaan arrinta iyadu waxay ku xihan tahay sida loo sheegay qofka mararka qaar qur waxa laga yaba inu hal maalin ku dhameey xaramka ayuu qofka tagay tadabur ma ahan ajr halkaa maalin ayuu joogaa marka dabada ayuu ka gala qur-aankii juska caadiga ah ku akhrin karaa nus dadka qaarna labaatan daqiiqo qaarna shan daqiiqo saacaddii marka qofka shan daqiiqo ku ahriya miiquu ku ahrin karaa miiqa jus afar kalena afar markuu toban saacadood ahriyay afartan juz u akhriyey marka waxaa weeyaan markuu afar juz ku akhriyo miiqa sacu marku qur-aan ku dhamaynaya siddeed saacadood ya siddeed min afar miiqa siddeed iyo ya soddon laba waaba kasii badiba toddoba saacadood iyo wax yaru qur-aan kara qofki sooma marka in qur maalin lagu dhamay suuragal weyaan in saacado qaar shan saacadood qur-aan ku dhamay marka in kastoo laga haboon yahay laakiin xaaladaha qaar oo fadliga badan waqtiyada fadliga badan iyo meelaha fadliga badan culimada waxay leeyihin qofki inuu qur-aanka dhammeeyo ood maalintiiba wax ishkaala ma lahan saasay leeyihin raximahumla raxmatan waasica ayb laakiin sida tadaburka iyo wanaagga ku jira waa qofka qur inuu tartiibsado hadduu qur u akhriyo sidii ah, horaan aan sheegnay aqraabta iyo danaha qur loo akhriyo ilaa sideed bay culamada gaarsiiyaan sideeddaas mid ka mid a marka iyo tafahumka tacliimta ka mid a eh, liljriga ka mid a liistishfaa qofku Eh, caafimaad ku dalbaa ka mid ah, wamaa ilaa dalika marka qaradka loo ahrina ay ku xihan tahay wallahu aclam walafdu muslim muslima lafdigiisa waxaa ku sugnaa qaala wuxuu yidhi faqra' ku ahri fii kulli sabcin todoba maalmood oo kasta ahri weeyaan walaa tasiid ha ha ziyaadinin oo ku dhamay faaqra'atan ku dhamay ayuu la jeeda walaa tasiid ha kordhin dalika arrinkaas ha kordhinin weeyaan oo ha ziyaadinin fa ina lisawjika xaaskaada ayay u sugnaatay calayka dushaada xaqan xaq walizawrika qof dad kusoo booqanana calayka dushaada xaqan bay ku leeyihiin walijasadika jirkaada ayay ugu sugnaatay calayka dushaada xaqan xaq jirkaadana inaad hurda ood nasta xaq kuu leeya boqol iyo kow iyo sideetanaad wacan cumar ibn khataab waxaa lagu radi allahu tacala canhu qala wuxuu yihi cumar amiir lmuminiin weyaan qaala rasul man naama qofka ka saxda can xisbihi wardigiisa xisbiga marka ama quraan aan ha noqdo akhrin jirtay ama ducaa aad ducaysan jirtay ama adkaar aad la imaan jirtay ama quraan odinka ood akhrin jirtay oo ku goon on ayaa wardiga la yidhahda weyaan xisibkiisa qof ka sado wardigiisa ka saado habeenkii aw can shayin shay oo minhu isaga ka ah, qayb uu la qaybna waa ka saxday fa qara'ahu kadibna akhriya fii ma bayna salaati duhri salaati alfajri cafwan fii maa bayna salaati alfajri salaada fajr inta udhexaysa iyo wa salaati duhri salaada duhri inta udhexaysa kadibna akhriya ama la imaado kutiba waxaa loo qora lahu isaga kaanamaa isaga oo qaraa qaraa u aqriyey min alleyl habeenka habeenkii aad akhrin jiray ayuu ka hurday uu ka mashquulay kadibna maalintii ayuu akhriyey salaada duhur iyo fajarka intu dhexaysa waa loo qoraa sidii ajarka isaga weeyaan baabu yarfac illaahu bi hada alkitaabi aqwaama baabun baabka waxuu baab yahay illahu alla wuxuu kor qaada ood qiimeeya ood bi hada alkitaabi kitaabkan qur-aanka aqwaaman qolo ayuu ku sarmariya weyan xadiidka boqol iyo laba iyo sideetanaad can camr waxaa laga wariyey abutufayl aan xali soo marna weyaan waa ninka u dambeeyey oo saxaabada nabigeena cala sl slam nin geeriyooday ninka ugu dambeya wayan boqol iyo tobanka ayuu geeriyooday ana naafic ibnu cabd cabdilxaari ibnu khaalid alkhusaaci reer bani khusaaci uu ahaa sanadku soo islaamay fatxu maka cala araajix dad qaba ayaa jira inuusan saxaabiba ahayn laakiin sida raajixa waa sanadkii mxuua caam alfatci soo islaamay ninka ayaa laqiya la kulmay cumara sayid cumar ayuu la kulmay ibnulkhaaab wayaan amiir lmuminiin bicusfaana meesha cusfaan la yihahdo waa meel magaalada maka ku dhow magaalada maka ku dhow haddaba waa magaalo bicusfaan ayuu kula kulmay wa kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yastacmiluhu mid madax ugu yeela oo gobnateero uga dhiga calaa makata maka magaalada maka ayuu dhihi jiray adaa gobnateero ka ah oo maamul ka ah weyaan d c waxaa tihahdaba fa qaala wuxuu yidhi man istacmalta haddii ninkii madaxda ka ahaa meeshii ayaa muxuu ahaa ayaa ka hor yimid markaas wuxuu ku uga soo tagtay ood wakiil kaga dhigtay madax kaga dhigtay can ahli اlwaadi dadkii waadiga degnaa maka ula jooga biwaadin hayri dii zarcin wati rabbi ku tilmaam subxana wa tacaala rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin marka waadigii dadkii degnaa oo magaalada makayaad madax ugu dhigtay ood uga soo tagtay weyaan faqala wuxuu yidhi ibnu abza cabdiraxmaan ibnu abza in la yihahdan ugu soo taga weyaan qaala wuxuu yidhi waman ibnu abza ibnu abzana muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi mawlan ninkaas cabdiramaan bn abza waxaa xureeyey naafi aan la waraysanoo magaalada madaxda ka aha ayaa xureeyey fa qaala wuxuu yidhi qaala cumar fastakhlafta calayhi mawlan ma nin la xureeyey oo addoon ahaan jiray aad nimankii reer quraysheed reer maka ayaad madax ugu dhigtay qaala wuxuu yidhi isaga qaari'un waa mid akhriya likitaab ila kitaabka alle waa xafid caza wajal wa inahu isagana caalimun mid aqoon badan oo bilfaraa'idi faraaisha amaba irfiga ha noqda ama farad kale ha noqday faraaisha nin aad u yaqaano waa nin diinta aad u yaqaano qaala cumar cumar wuxuu yidhi radi allahu tacala anu arda ama ina nabiya nabigiina miya qad qaala wuxuu yidhi ina allaha la weyne yarfacu wuxuu ku bi hada alkitaaba kitaabkan qur-aanka aqwaaman qolo ayuu ilaahay subxana wa tacala cirka ku mariyaa oo madax iyo dad sare kaga dhigaa weeyaan wayadacu bihi aakhariina kuwo kalena dhulku ayuu ku dhigaa weeyaan ninkaas addoonka oo la xureeyey ayaa muxuu ah ummaddii reer qureysheed madaxu ah muxuu madax ugu noqday qur-aanka alla subxana watacala kitaabka alleh aqoonta uu leeyahay iyo muxuua ah cilmiga u yaqaana ayuu ugu saramaray kuwo badan oo nasab isaga inay kaga sarreeyaan ay muuqato amaba kaga sarreeyana dhulka ayuu muxua ilahi subxana wataala ku dhigaa weyaan baabun lidalika culimadu waxay yihahdaan man araada addunya facalayhi bilqur'an waman araada alaakhira facalayhi bilqur'an waman araadahuma facalayhi bilqur'an qur-aankaas marka adduunya aakhira qofkii raba waa inuu qur-aankaas eh, muxua barto kuna dhaqmo dadka kan ugu liidan oo qofka qur-aanka kan barto oonan ku dhamin kufaana diinta ilahi subana wa tacaala sidii ahayd aan ugu dhamin kaasaa ugu liidan weyaan ayb baabun laa yusaafiru kuma safra laa yusaafiru ulama safra qofka ama loolama safra laa yusaafaru loolama safra bilqur'aani qur-aanka loolama safra oo lama qaado kitaabka qur-aanka ilaa ardi alcaduwi cadowga diintii allah subxana wa tacaala oo gaalada xarbiga ah meesha ay joogaan qur-aanka looma qaado loolama safra weeyaan maxaa yeelay haddii gacantooda ku dhaca way ihaanaysanaan way ku istaagayaan way jexjeexayaan way gubayaan meelo wasaqay ku tuurayaan sidaa awgeed marka loolaba safar kitaabka qur halkaas weeyaan marka iyo wixii kusoo aroora adilah iyo sida raajixa xadiidka u dambeeya cashirkeena insha allahu tacaala ee boqol iyo saddex iyo siddeetanaad can cabdillahi bni cumar waxaa laga ibn khataab radi allahu tacala canhuma ana rasuula rasulka al sala allahu alay wuxuu diiday an yusaafara in loola safra bilqur'aani qur-aanka kariimka ilaa ardi alcaduwi cadowga arladiis in lala aada nabigeena uu diiday calayhi salaatu wasalaam wa fii riwaayati limuslim riwaayadda imaam muslim u wariyey xadiidka hor mutafaqo ahaaye qaala wuxuu yidhi imaam qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slem laa tusaafiruu war ha ula safrina bilqur'aani qur-aanka laa tusaafiruu ha la safrina bilqur'aani qur-aanka gaalada wadalkooda ula safrina urjada weyaan fa innii aniga laa aamanu aaminka ma ihi laa tusaafiruu ha la safrina bilqur'aani qur-aanka la safrina an yanaalahu inuu gaaro alcaduw gaalada inaan mxuu ay gaaraan oy muxuu aha ay haleelaan qur-aankii ay gacanta ku qabtaan oy kadibna ay dullaysaan aamin kama ihi weeyaan xadiidkan iyo axaadiista kaloo macaanidiis xambaarsan culimmada way isku khilaafeen khaasatan almadaahib alarbaca alimaam ashaafici caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay waa karaahiye in kitaabka qur-aanka ardulkufr lala aado waa karaahiye ayuu leeyahay imaam maaligna wuxuu leey waa xaaraan nihaa'iyan in kitaabka qur-aanka ardulkufr lala aado waaba xaaraan masalada waxaa ka farcamay weliba imaam shaafici karaahiyada wuxuu leeyahay waxay la wareegaysaa taduuru alkaraahatu maca alkhawfi wujuudan wacadaman haddii laga baqa kitaabka qur in gaalada gacantooda inuu ku dhaco ay ihanaystaan marka ayada lalama safraay lalama safraay laakiin haddii aan laga baqaynin oo muxuu aha waxba dhibaato ayna jirin hadda waqtigaan aan joognoo kale wuxuu leeyahy xataa karaahiye ma ahan karaahiye ma ahan waxaa masalaho ayadna ka ratimayso oo meesha ayada muxuu ahay ka tallaabo qaadayso uu yara kaadiya dhaqdhaqaaq waxaa ka ratimaysa mas'ale ah qur-aanka qof gaal ma la bari karaa qofku waa gaal inaad suurat alfaatixa iyo suurat muxuu ahaa baqara iyo qur-aanka yjuuzu muطlaqan ila qur-aankii in la baro waxay keenaysaa uu leeyahay in qur-aankii uu ku tadaburo qur-aankii macaanidiis u barto kadibna uu waxaa weyaan soo islaamo alimaam malikna wuxuu leeyahay wayaxrumu muطlaqan waa xaaraan qur-aan qof gaal in la baro alimaam shaaficina marna waxaa laga sheegay inuu yidhi yajuuzu muطlaqan marna inuu yidhi yaxrum muطlaqan wa calayhi marka waxaa weeyaan e, saddexdaas qowl ayaa masaladaas baritaanka e, gaalada qur in la bara ku sugan marka kitaabka qur ah khulaasada waxay tahay meel looga baqa in lagu ihanaysto in la geeyo ma banaano oo qur-aanka lagu ihanaysto laakiin haddii aan laga baqaynin waxba ishkaal ma lahan baritaankana madaahibta culimada intaas ay qabaan walcilmu cinda allahi caza wajal hada wallahu aclam wsala allah wasalam ala rasuuli mustafa